والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan ku jiray asbaabtii xadadka afartii arrimood ee asalka u ahaa baynu soo marnay kadib mualifku wuxuu u gudbay xadadkiiyo tahaaradii inaad weyse qabtay iyo in kale haddaad kala garan weydo inaad xaajo gudatayna waad ogtahay waad hubtaa inaad weyse qaadatayna waad hubtaa wax horreeye wax dambeeyaad kala garan weyday mas'aladaa haddiiba xadad iyo tahaaro laga shakiyo midkood iyo midka aada ku sugan tahay iyo suwarka xaalaadka uu yeelan kara iyo axkaamtooda ayuu cashirkeenu ka bilaabanaya wuxuu yihi mualifku man tayaqana xadathan wa shaka fi irtifaacihi fahuwa huwa waman tayaqana uhran washaka fi irtifaacihi fahuwa mutaahirun man tayaqana qofkii huba xadahan inay weyse ka jabtay waa hubaa wa shaka wuxuu ka shakiyo hubi waayey fi irtifaacihi xadadkii inuu kor yeelay oo ka tahaaro qaatayna ma hubo fa huwa muxdithun xadad buu qabaaye ha weysaysta hadda haddaay inaad suuliga gashay ama weysadu kaa jabtay waad hubtaa waxaad tii war miyaad weysaysatay mise maada weysaysan inaad dib ka tahaaro qaadatay baad ka shakiday alyaqiinu laa yazuulu bishaki weeye inaad inaadan weyse qabin baad hubtaa inaad dib ka weyse qaadatayna waa shaki talla huba ku dhaqan hadday cagsigeeda noqoto waman tayaqana ninkii huba uhran inuu tahaaro qabay inaad weyse qabtay waad hubtaa wa shaka wuxuu shakeeyey fi irtifaacihi duhrigii inuu meesha ka baxay oy ka jabtay weysaduu ka shakiyey fa huwa mutatahirun waa dahaaro qabtaay oo yaqiintii horeed hubtay uu ku dhaqan haddaad midna hubto midna ka shakisan tahay kaad hubta unbaad raaci asalna waxaa huwa bukhaariiyo muslim baa xadiidka nabiga alai slat slam waxay ka wariyeen in la weydiiyey rasuulka ilaahayow annagoo salaada ku jirna baan iska shakinaa calooshiya waxbaa dhaqaaqa inay neef kaa timid iyo in kalaad ka shakiy waramaa wax kaa soo baxay waramaa qoyaan iyo wax jiraa waan sheekayaynaa mase hubno maxaan samaynaa salaadaas wuxuu yidhi laa yanfatil aw qaala laa yansarif yuusan ka bixin salaada xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu dhawaqeeda maqlo ama qarmuunkeedu u sawro inaad dhawaqeeda maqashana waad ku hubsan kartaa haddii inay kuusoo urtana waad ku hubsan kartaa laakiin urna maadan dareemin shanqaliya dhawaqna maadan maqal shaki un bay xaaladaadu noqotay waysadaadii baad qabtaa ee salaadaada wado waxaa kaloo la weydiiyey qof salaad ku jira ama aan ku jirinba oo calooshiisiiyo intay wax dhaqaaqday iska shakiyey inuu wax ka soo baxay muxuu sameeyaa wuxuu yidhi yuusan salaad iyo masaajidka midna ka bixin haddaad iska fadhiday oo shakido waxba meeshaad iyo booskaaga xajiso shaki wax ma jebiyo waxma nijaaseeyo waxma xaaraantinimeeyo meel yaqiini taallo shaki ma dhimo ayb xaaladdaa way saalantahay marka shakigaas inaad weyse qabtay waad is ogeyd inay kaa jabtay waad ka shakiday waad weyse qabtaa inaadan weyse qabin waad ogeyd laakiin aad dib ka weysaysatay baa shakigu gala waxaad waradaai suuliga waad gashae markaad soo baxday horta miyaad weysaysatay ma weyse qabtida hadda weysayso labada xaaladood way sahlan yihiin in tayaqanahumaa labadiiba hadduu hubo inay waysadu markaa jabtayna waad hubtaa inaad mar wayse qaadatayna waad hubtaa wa shaka wuxuu ka shakiyey fi saabiqi minhumaa kii horreeyey wayse qaadashana waad xasuusataa adoo suuli galayna waad xasuusataa iyo musqul ma waysadaa horreysay mise musqushaa horreysayna ma garanaysa markii hore waxay ahayd kii horeeya waad garanaysaa kan dambaad ka shakisan tahay midunbaad ka shakisan tahay hadda labadaba waad hubtaa inaad weyse qaadatay waad hubtaa inaad musqul gashay iyo suulina waad hubtaa kee horreeyey baad garan weyday yaqiin ku dhaqan lagu haya lama hayo mid shaki oo meesha laga saarana ma jiro maxaan samaynaa waxaan leenahay labadan iyaga la kala garan waayey miyaan wax ku salaynaa mise wixii ka horreeyaan ku salaynaa waa qowlaani fi lmadhab madhabkani laba qowl buu leeyahay labadaa qowl keebaa raajix fi lmadhab ahna waa la isku khilaafay oo weliba khilaaf culimo kala duwan ma ahee imaamu nawowi raximah llahu tacaala baa warkiisu iskhilaafay fii matni minhaajna waxbuu rajaxay sharxu muhadabka iyo rawdatu aalibiinkana mid kaluu rajaxay ikhtilaafkii asxaabulmadhab ay isku khilaafeen raajixa marba mid buu ku dhuftay qolo waxay yidhaahdeen waxaa lagu salayn inaad shakisan tahay oodan waxba hubin laa ahaara walaa xadat midna ma hubtid sababtoo mar haddaadan midkoodii horreeyey garanaynin waxba ma garanaysid marka maxaa la samayn alyaqiinu laa yazuulu bishaki baan halkaa ka raacaynaa oo qaabkeen ugu salaynaynaa salaada faradka ah waa lagaa rabay shardiguna tahaara mutayaqana oo la hubuu ahaa tahaara mutayaqanana ma haysid fa tahaaratu waajibatu mar kastaba haddaad labadoodii ka shakido waxa ka horeeyey ama xasuuso ama xasuusane ahaarada waajib weeye waa madhabka madhabka uu rajaxaya majmuuca iyo sharxulmuhadabka iyo rawdatuaalibiinkaba halkaasuu nawowi maray matlu minhaajka sheekhani uu kasoo ikhtisaariye gaabiyeyna wuxuu yihi maya waysena waad hubtaa suulina waad hubtaa koodii horreeyey ma garan weyday labadooda halkaa iska dhig labadooda maxaa ka horreeyey dib ugu noqo dib usii noqo taariikhda fain lam yacrif hadduunan garanaynin marka maa kaana qablahumaa waxa ka horreeyey ma garanayo waxaan idhi waysadaa maanta musqulna waad gashay intaa guriga ka soo baxday waxaad og tahay saaka guriga mar waad ka soo shaqo tagtay duhurkiina waa la joogaa intaad guriga ka soo baxday kadib inaad musqulna gashay weysaysatayna waad hubtaa laakiin ma waysadaa horreysay mise musqushaa horreysay baad garan weyday waxaa la leeyahay intaadan guriga ka soo bixin maxaad ahayd dib ugu noqo markaad guriga ka soo baxaysay ma wayse qabtay mise maadan wayse qabin laba mid baad noqon haddana inaad xasuusato inaad xasuusan haddaad tidhaado warniyaw si deg deg iyo qarbaqar baan ku soo baxaye garan maayo ood xasuusan ban weyda ama waad halmaan badan tahay iyo inaad xasuusato mid baan ka soo qaadaynaa haddaad xasuusan tahay guriga saad kaga soo baxday anoo wayse qabaan ka soo baxay ama anoo wayse qabin baan ka soo baxay waan hubaa xukun baan siinaynaa haddaad garan weydo xukun gaara yeelan dhagayso marka fain lam yacrif hadduunan garanaynin maa kaana qablahumaa labadan uu hubo wixii ka horreeyey ma garanayo intii uu saaka soo shaqo tagay inuu suulinayo musqulla galay wayse qaatayna waa garanayaa koodii horreeyeyse ma garanayo haddii la weydiiyey markaad guriga ka soo baxaysee ka hor ma wayse qabtay mise maadan wayse qabinna ma garanayo xataa guriga markaan ka soo baxayay xilligaa ka hor wayse iyo wayse la-aan waxaan kusoo baxay ma garanaya waa kow aw carafahu ama waa garanayaa wa kaana mutaahiran wuu weyse qabay anuu weyse qabaan guriga ka soo baxay buu waa laba wa kaana caadatuhu caadadiisana waxay ahayd tajdiidulwuduu'i weysada inuu cusboonaysiiya waxaana caado u ahayd haduu musquliya waxgala inuusan weyse laaan tegin baa dhaqan u ahayd lazimahu lwuduu laba gooraba weysaa ku waajibaysa markaas ma garanaysid waxaad ku soo baxday labadana kii horeeye ma garanaysid wax yaqiinoo tahaaro oo wax lagu dhisaba ma hayside salaadana tahaaro yaqiinaa shardi ahayde wajaba calayka alwuduu marka wailaa salaad waxaad tukanaysaa tahaaro mashkuuka aad ku tukanaysaa salaaduna tahaaro shaki ku jira kuma asaxdo taa waa waad garatay oo haddii aan ogaa inaan tahaaro qabay maxaa la samayn labaan ku kala qaadaynaa horta markay weyse kaa jabtaba musquul gashaba ma weysaysan jirtay mise waxaa caadi ahayd marna inaad weysaysato marna aada iska socoto salaada marka la gaaro aad weysaysato waxaan leenahay waan weysaysan jiray baad na tiri waxaa caadi ahayd haddaan musqul iyo suuli galo inaan weysaysto markaaba maxaan samaynaynaa waxaan leenahay hadda ma weyse qabtid lazimahu lwuduu weyse baa waajib kugu ah sababtoo ah wayseqab baad guriga kaga soo baxday xadad kaa jabiyey waad hubtaa intaad banaanka joogtay inaad samaysay tahaaro inaad ka dambaysiisayna waad ka shakisan tahay waxaan hubnaa marka waad wayse qabtay waysadiina way kaa jabtay tahaaro ma ka dambaysay baan ka shakinay de waa inaad weysiisatay wayaqiinu laa yazuulu bishaki fain lam yakun caadatu haddaynan ahayn tajdiid lwuduui wayse ma cusboonaysin jirin aw kaana xadathan ama waysadu waa iga jabnayd markii fa huwa alaana mutaahirun hadda uu weyse qabaa waxaa tiri guriga markaan ka soo baxayay ma soo weysaysanin intii ka dambaysayna wayse iyo wayse jabtay baan rubaa waxay soo weysaysanin kadib xada iyo waysaa ka dambeeyey waxaan ka soo qaadaynaa labada xada inay isxigeen waysaduna dambaysay marka waad wayse qabtaa buu lehay mas'alada labaadi waad weysaysa waad xadakii wuu kaa waad waysmada wayse qabin xadana waa kaa yimid waad hubtaa xada gadaashiina maada weysaysan jirin haddana inaad weysaysatay waad hubtaa waysaduna ay dambaysaan ka soo qaadaynaa buu lehay madabkaasi waxaan shaki ku jirin ixtiyaadka iyo axwadka cibaadadu inaad iska weysaysatay ku jirtaa marnaba si shaki kaaga bixi maayo intaa tahaaradii iyo shakigeedii yaqiinteedii markuu kaga baxay qofkaan weyse qabin maxaa xaaraanka ah maxaase acmaasha la samaynayo weyse loo shardiyaa oo weyse la-aan aan la samayn karin gaar ahaan cibaadaad weeye waxaan cibaadaad weeye waxa uu ka hadlaya hadda waxaa weeye waxa waysadu ay shardiga u tahay waxay sunnada u tahay maaha waman axdaa ninkay waysadu ka jabto iyo qofkii aan wayse qabin xaruma calayhi waxaa xaraam ka ah kow asalaatu salaad ma tukan karo qof aan wayse qabin salaad looma ogola asalku saa weeye ilahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum ila akhirkeeda ahaaro qaata layidhi nabigana alay salatu slam salaad ilaahay ma aqbala buu yihi qof xadaay xataa yatawadaa ilaa weysaysto ilaahay kaa aqbalima maayo salaad salaadaan la aqbalayni allahu akbar iyo qiraa'adeedi iyo sujuuddeedi iyo rukuucdeedana cabas iyo ciyaar wey lama ogolo marka waa ko wa sujuudu tilaawati qur-aan markaad la akriyo qur-aan waad aqriyi kartaa adoon kitaab ama haddaad adigu akrido ama qof agtaada jooga intuu akriyo uu sujuudo sujuudu tilaawadii qur-aanka akhriskiisana waa kaa xaaraan buu yidhi washukri sujuudu shukrigii haddii ilaahay nicmo ku siiyo ama niqbo iyo musiibo kaa qaada iyo bala kaa xijaabo shukran inaad u sujuudaaye iyadana lama ogola salaada garanay daliilkeedii sujuudda maxaa u shan daliilah inaan sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri midna aan la samayn karin masaladaa waxay ku salaysan tahay salaadu waa waxay leedahay afcaal iyo aqwaal afcaasheedii waxaa ka mida rukuuc iyo sujuud iyo iyo julus la fadhiisto afcaal iyo ajzaadii salaadu hal hiya kasalaati fi shuruudi am laa qaacidadaasi culamada isku qabsadeen shaaficiyadu waxay yidhahdeen hiya kasalaati salaadii bay lamid yihi tahay sujuuduna waa min acdami arkaanihaa wey wakadali lidalika saa shaaficiyadu sujuuddii tahaaray u shardiyeen oo istiqbaalu lqiblay u shardiyeen oo takbiir bay u yeeleen liannahaa kasalaati ajzaau salaati kasalaati bay yidhaahdeen fuqahada qaar baa diidoo waxay yidhaahdeen isku jirkoodaa salaad la yidhaahdaa salaad baana loo shardiyaa tahaarada sujuud keligeed salaad maaha rukuuc keligeedna salaad maaha walidaalika waxay baneeyeen in sujuudu tilaawihii la sujuudo bilaa wuduuyin iyo in sujuudu shukriga la sujuudo wayse la-aan takbiirna shardi mayna ka dhigin xujajkii marka la isqabsaday qoladani waxay istaageen oo keliya sujuudu salaada arkaanteeda xugum ugu wey weeye ajzaada salaaduna salaaday la mid tahay qolyaha mukhaalifiintooda ahna labay qabsadeen waxay yidhahdeen midina waa xuju midna waa jawaab xujada iyadu waxaa weeye waa daliil nas ah sujuudu inayna salaad ahayn naska xujada ana laba waj weeye mar sharaa'icda waxaan ku aragnay iyadoo ilaahay kayrkii sujuuddiisa la baneeyey salaadna ilaahay un loo tukadaa malaa'igtiisoo lama dhihin usjuduu liaadama salluu liaadama lama dhihin mayna tukan yuusuf iyo aabbihiina warafaca abaweyhi cala alcarshi wakaruu lahu sujadan taana soomahay dheheen salaad iyo sujuud waa kala laba sujuuddu waa xubin markay keligeed istaagi karta axkaam kala duwanna yeelan karta marka koobaad dhinac labaad marka laga eego sujuudu tilaawo waxaanu aragnay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam wayse la-aan la sujuudayo waa sida ka muuqatay yidhahdeen waxageed ku aragteen waxay waxaa lagu wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dul akriyey suuratu najmi majlis ay muslim iyo mushrikba la wada fadhiya xadidka ibn mascuud wey fasjuduu lilaahi wacbuduu markuu akriyey gaal iyo muslimba waa la sujuuday hal nin maahane ibn mascuud wuxuu leeyahy ninkaasi hor ma foorfoorarsan kara intuu yihi oo ciidda soo cantoobsaday buu wejigiisa taabsiiyey fara'aytuhu qutila kaafiran yowma badrin gaalnimaa lagu dilay ninka ubay ibn khalaf ahaa ninkaa mooyeen gaal iyo muslimba waa la sujuuday waxay dhaheen laba dhinacba aayad xadiidka waa ka daliishanaynaa nabigu horta gaaladii xataa sujuuday khalad baad u sujuudeen muuna dhihin gaalna hade wayse kamaba ansaxdaba ma wayse qabin gaalka waa hubnaa muslimiintii meesha joogtayna nabigu ma weydiinin war dadkiina sujuuday yaa wayse qaba yaanse wayse qabin ma dhihin ma kala qaadin oo axkaam kala duwan ma siinin mar hadduuna siininna dadkaa waxaa dhici karta in wayse qabtay ee muslimka ah iyo inaan wayse qabin ay isugu jireen xaaladan oo kaleetana sawkii imaamu shaafici iyo rag kamida yidhaahdeen tarkulistibsaali fii qadaaya alaxwaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaali sawkidiisa ma tiba waan ku dabaqaynaa halkaasay qolaasna ka baxeen talabaad waa naga jawaab bay dhaheen war haddaad tidhaahdo inaad warkii ku sugnaataa fiican bay yidhahdeen inaad tidhaahdaan ajzaau salaati ka salaati oo sujuuddii weyse shardidaan ataxiyaadkii iyo faatixadiina aydan weyse shardiyin warkaa nimayoo socon maaya yidhahdeen shaaficiyadu waxay dhaheen faatixada adoon salaadku weyse qabin keligii korka waad ka akriyi kartaa lakiin kitaab ha taabanin ataxiyaadka haddaan akriyeen waxay dhaheen dhib ma lah takbiirtiina dhib ma laha assalaamu calaykumna dhib ma laha wayse shardi maaha waxay yidhaahdeen ajzaau salaati ka salaatiisu sujuud keliya ku dhacaysa inta ka keenteed qiyaaskiinu idinkaaba naqdiyey bay dheheen qiyaaskiinii buriyey wa calaa haadaa waxaa ka muuqan qolada aan shardiyin baa raajixa warkooda saddex waawaaf xaruma calayhi asalaatu waawaafuna waa ka xaraam awaafka kacbada adoon weyse qabin lama awaafi karo waxaana loo daliishaday xadiidkii ibni cabaas uu nabigu yihi aawaafu bilbeyti salaatun awaafka kacbada la awaafayaa salaad weeye ilaa ana allaha xalla fiihi lkalaama ilaahay baase hadalka baneeyey ee qofkii hadlay uusan ku hadlin waxaan khayr ahayn waxay yidhaahdeen mar haddii nabigu yidhi awaafku waa salaad salaadiina tahaaro ay shardi ahayd tawaafkiina tahaaro in la qaataa shardi ah saasay u deliishadeen waana fuqahada muslimiinta badankood qaar fuqahada shaaficiyada ay ka mid yihiin oo aada u yar iyo fuqahada muslimiinta qaar ka mida ah mas'aladaa diiday oo yidhi xadiidku daliil uma aha inay tahaaro shardi tahay waxayse yidhaahdeen niman yahow raggiinan tahaaro xadiidka ka fahmay aawaafu bilbeyti salaatun waxaa looga jeeda noo fasira ma ahaaro keliyaa loo jeedaa waxaan ognahay dheen awaafka iyo salaadu wax badan baa udhaxeeya awaafka allahu akbar kama bilowdo faatixana lama akriyo qiblana lama qaabilo lama rukuuco oo lama sujuudo ataxiyaad iyo asalaamu calaykum ma laha juluus loo fadhiistana ma laha bal meeshuu salaada ka shabahay xadiidkan loo jeedo noo sheega <clears throat> salaad weeyaa la yidhi ahaaro keliya maxaad ula aadeen maad dhahdaan qiblada ha loo jeedsada awaafka awaafka hala rukuuc hala sujuuda maad dhahdaan may may dhihi mayno kuwaa waxaad kaga saarteen baanu ahaaradan kaga saaraynaa anaguna qolada kalea dhinac kale u gadiyeen tajaadub ladila waxay culimadu yihahdaan halkan ka fahantaan baan rabaa qola waxay dhaha nabigu alay slam wuxuu yihi awaafku waa salaad awaafkiina ficlan wuu sameeyey ma rukuucin oo ma sujuudin <clears throat> ma takbiirsanin oo tashahud iyo tasriib lama imanin hadalkii nabigana waa inuu macno yeesho salaada wuxuu ka shabaha waa in la helaa <clears throat> waxaan tahaarad ahaynna waan weynay falam yabqa ila ahaara laba mid weeye in nabigu awaafu bilbeyti salaatuntii bilaa macno aan ka dhigno arrintaana ma habboona iyo tahaarada unbaa suuragala inaan ku fasirne iyada inaan ku fasirno inaan hadalka nabiga bilaa macno ka dhigna sidanaa ka saxsan bay yihahdeen nin walba hadalka dhigayo soomaha kana garle kana garle sooma ninba dhinacuu ka ega wey soo nin baa la yidhi baa la yidhi war islaantaadu foolxuma markaasuu bal xaggayga kasoo istaaga dhinacaan ka taagnaha adin kasoo istaaga daliilka culimmada ninba dhinac buu ka istaagay oo dhinac buu ka fiiriyey qolada tahaarada shardiday waxay yidhahdaan wax kalaan haysanaa oo anaga ahaarada aan weheshanayna aada uguma cadda oo muxuu yahay gabadhii caadada qabtay baa loo diiday inay tawaafto caadaduna xadadkuna waa xadadkii akbarka ahaa asqarkiina waana uga qiyaasanaynaa qolada kalena waxay yidhahdeen annaga xadiidka laftiisaaba noogu daliilah inaan weyse shardi ahayn oo nabigu gabadhii xaydka qabtay waa ka mamnuucay uu ka mamnuucay dadkii kale yaan weyse qabin ma dhihin hadday mamnuuc tahay umamku aalaaf kumayaal baa la ahaaye tan caadada qabta maxaa loogu diiday oo loola hadli waayey kii aan weyse qabin ummaddaa kumayaalka inay wada weyse qabtay arrin adag wey kumayaal isu timid oo nin walba soo xajiyey oo keliya xadadkii akbarka ahaa la yidhi asqar inuusan meesha ku jirin baabaan ka garanay dhaheen xadiidkii labaadna waa la isku qabsana sooma jeedin qaabka loo jiidanaya isagana masale nisaaceedu saa yahay weeye axwadku wuxuu iskaga fiican yahay iyadoo nas cadoo waajibinayo aanaan haynin inaad iska weyse qaadatane wa xamlu musxafi kitaab musxafka inaad xambaartood kor u qaadana isagana lama ogola haddaadan weyse qabin walow bicilaaqatihi sidada iyo dhegtaba aada qabatide ow fii sunduuqihi sanduuqiisa hadla qaadin wuxuu yihi kitaabka musxafka isaga inaad qabato ood kor u qaada lama ogolo masigii baaba gelaya laakiin aan u taaban maayo haddaad tiraahdo ee wax kale aan ku qaadi cilaaqada lababa labada waa la dhihi karaa bicilaaqatihi cilaaqada weelka wax walboo la sameeyo sidada ama dhegta meel loo sura waa la yidhahdaa hadduu gal ku meesha koree la waa la yidhaahdaa haddii aada qoriga wadato suulka qoriga ku xidhan ee loo gashado cilaaqaa la yidhaahdaa haddaad boorso qaadanayso meesha la qabanayo ama garabka loo gashanayo cilaaqaa la yidhaahdaa haddaad alaab keentood meel derbi a surayso maxaad meesha u qabanaysa cilaaqaa la yidhahdaa haddaba innaga magaceenna ma dhegba ma sida ma xarigba hadba waxaa ay ku taallo baa laga yaabaa inuu kala duwanaado cilaaqatihi taasaa looga jeedaa waxaa soo gelayoo la macno noqonaya haddaad ul ku qaado taaban maayo kitaabka musxafka laakiin alaabtan aan ushan dhaweyn baan qaadano isagaan kor ugu qaadi haddaad tiraahdo iyadana dee xariggii muxuu ka duwan yahay ushaad haysatahay lama ogola buu leehay aw fii sunduuqihi ama sunduuqu ku jiraad ku qaaday ama bak box iyo kartoon uu ku jiray baan kula qaadayaa lama ogola buu liannaha fii macna alxamli weeye maxaa qaaditaanka loo diiday waxaaba la diiday taabasho waalxamlu ablagu xambaaristaana kaba sii xeeldheen fuqahada shaaficiyadu mas'aladaas bicilaaqatihi ah in xarig iyo ul lagu qaadaay markay taabashada tahay asalkiia way ogol yihiin oo musxafka halkaa ku kala baxsan inaada taaban oo ul intaad qaadata warqada ku gedido way ogol yihiin ama qalin dheer intaad qaadataad warqada ku gedido qaaditaankii laakiin kuma ogola inaad ku qaada sababtu waxay leeyihiin taabashada ku gedintaa ka fudud ku qaxambaaritaanka hadihi adii ablagu marka in nahyigeeda iyo taxriimka la sii weyneeye mudataa maxaasaa loo yihi tacdiiman lilqur'aani qur-aanka in la weyneeyaa la rabaa wamasihi qur-aanka in la taabtana waa xaraam sawaaun ilmaktuubu sadarka qoran inaad taabato wa bayna alasduri labada sadar meesha cad ee u dhaxaysa walxawaashi xawaraaqada hareeraheeda aan wax ku qorayn oo xagga iyo xagga sadarka bilow iyo dhammaadka hareeraha ka alaynka ah bilowgiisa iyo dhammaadkiisa afarta dhinac intaa waa xaraam musxafka inaad taabata waa xaraam sadarka qoran lama ogola meesha cadee sadarada udhaxaysana lama ogola warqada iyo looxa hareerihiisa aan wax ku qornayne dhexda wax kaga qoraya xawaashidana lama ogola xawaashidu ama midig iyo bidix ha noqoto ama kor iyo hoos ha noqoto midna lama ogolo wey wa jildihi haragga uu ku jirana lama ogola wa cilaaqatihi sidadiisi iyo garkiisiinaa taabatana lama ogola xariga ku xiran wa khariitatihi boorsada iyo abaaxadda uu ku jirana lama ogola wa sunduuqihi sunduuqiisa walxaal huwa qur-aanku fiihimaa khariiada iyo sunduuqa uu ku dhex jiro korkeeda ka taabata lama ogola wakadaa sidoo kale yaxrumu waxaa xaraama massu wa xamlu maa kutiba wixii la qoray in la taabto ama la xambaaro lidaraasati cashir lagu soo qortay walow aayatan hal aayadba ha noqotee ka lawxi qur-aankii looxa lagu soo qoray ee ardaydu dugsiga ku dhiganayeen hal aayadba ha ku qoraatee taabashadiisii iyo qaaditaankiisa lama ogola wayaxilu waxaasa banaan xamlu musxafin musxaf in la qaado fii amticatin alaab ku dhex jiroon keligii ahayn alaabta in lala qaado way ogol ogolyahay waxalla waxaa banaan xamlu daraahima shilimaad in la qaado iyo wadanaaniiro waa dahab iyo fida une iyo wa khaatamin farati iyo wa thawbin maro kutiba calayhina lagu qoray qur'aanun qur'aan lagu qoray wa kutubu fiqhin baa la qaadi karaa iyo wa xadiiin xadiid iyo wa tafsiirin tafsiiro fiiha kutubtaa saddexdaa nooc qur'aanun ku dhex qoran yahay bishari an yakuuna inuu yahay baa shardiga ah. hayru qur'aani qur'aanka waxaan ahayn akaru mid badan wa yumakaru sabiyu sabigii isaga waa loo ogolaanayaayo waa la makarinayaa almuxdiu ee wayse qabin min xamlihi qur-aan inuu xambaaro iyo wamasi inuu taabto walow kataba hadduu qoro muxdiun nimaan wayse qabin aw junubun junub qur'aanan buu qoray walam yamasahu ma taaban walam yaxmilu mana xambaarin jaaza way banaanta walow khaafu hadduu cabsado cala masxafkii min xarin gubasho dab buuga baay aw arin biyo inuu ku dhiciy roob buuga baay aw yadi kaafirin gaal gacantiibu uga baay aw najaasatin najaaso uga baqay wajaba akhduhu in la qaadaay waa waajib maca alxadai adoon weyse qabin iyo waljanaabati xataa adoo janaabo qaba waa khafu dararayn wey in lam yajid hadduusan helin mustawdacan lahu meeluu ammaano u dhigto u sii yaallo laakin yatayamamu waa gabagabaysan in qadira hadduu awoodo wayaxrumu waxaa xaaraama tawasuduhu qur-aanka in la barkado iyo waayrihi waxaan qur-aan ahayn oo min kutubi cilmi kutubta cilmiga iyo diinta inaad barkin ka dhigato oo qur-aan quraan qur-aan qur-aan dul saaran baanahay aada dhahdo idaa lama ogola intaasoo dhan adiladeeda waxaan u wada dulmaray hal mar inaan soo ururiyo masaladan asalkeedu waa laba daliil inta badanna waa qiyaas iyo ilxaaqaad wey asalku waxaa weeye qowluhu tacaala qur-aanka markuu ka sheekeynayey laa yamasuhu ila almutahharuuna ma taabtaan dadaan dahaaro qabin iyo xadiidkii ahaa camr bni xasmin ee laa yamasu lqur'aana ilaa aahirun qur-aanka qof aan daahir ahayn ma taabto aayadda laba laba mas'alaa ku jirta daliilkeeda marka koowaad aayaddu maxay ka hadlaysaa haddii la yidhaahdo waxaan taxriirinayo tawjiihinayo waa istidlaalka madhabka si fiican u dhagayso maca aljawaabi calaa qawli mukhaalifi wey ciddii si kalea u daliishatay aayaddani waxaa la isku qabsaday ma musxafkan qur-aankay ka hadlaysaa mise lawxu maxfuudka qawlaani liahli lcilmi wey bitafsiiri qolo waxay yidhahdeen aayaddu waxay ka hadlayso waa lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudkana wax taabtoo ag malaa'ig baa jirta malaa'igtuna waa mutaahiriin daahir wey musxafkan ba lagama hadlayaa la yidhi kaa waa qowl qowlna waxaa la yidhi waxaa laga hadlaya waa qur-aankanoo waa khabarun bimacna almri laa yamasuhu ila almutaharuuna cidaan daahir ma taabato waxaa weeyaa ah, cid aan daahir ahayn iyo taabanin bay ka dhigan tahay haddii haddii la yidhahdo cidaan aan daahir ahayn iyo taabanin oon khabar bimacna amri oo musxafkan ka dhigno wejhu istidlaalku waa waadix oo tahaarada curfiga sharcigu suqraa iyo kubraa bay u qaybsantaa naskuna ma kala reebin labadaba israaci wey marka waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu annagu wejkaasaa raajixnala ah wixii dood laga keenayna waan ka jawaabaynaa kaba soo qaad sallamna looxulmaxfuudkaa laga hadlayaa laakiin qur-aanka looxulmaxfuudka ku yaallaa laga hadlayaa laa yamasuhu ila almutaharuuna la yidhi yambaqii waxaa haboon bay yidhaahdeen sidii halkaa markuu joogay waxaa loo sheegay oo xikmadda iyo faa'iidada in la sheega ku jirta aan ka fahmaynaa inay habboon tahay halkaas sidii uu ku ahaa inuu halkana ku mudan yahay fa qiyaasan calaa maxallihi asalkiisii tahaaro waxaana ilaahay u diiday kadalika yanbagii anlaa yamasahu ilaa aahirun fi dunya kaa lafteedaa baan daliishanaynaa oo wej ka waxaa la yihi cala kaba soo qaada tahaaradu saad sheegaysaan inay ahaaro loo jeedo musxafka yaan lagu taabanin ahaaro la-aan ahaaradaasi maxay tahay maxaa ahaaratu xadad keliya ugu xambaarteen qofka muslimkiimaba nijaasoobo ilaahay gaalada wuxuu yihi inama almushrikuuna najaasun gaal baa nijaasa muslimkana nabigaa yihi almumin almumina laa yanjusu xayan walaa mayitan waa daahir aayaddu waxay ka hadlaysaaba gaal qur-aanka inuu taabta lama ogola muslim wax ka mamnuucay ma jiro aayaddu saasay ka hadlaysaa bay leeyihi maba ka hadlaysa tahaaradan weysada iyo xadad asqar iyo akbara iyadana waxay kaga jawaabeen aayaddu labada macnaba way ixtimaashaa in labadaba lagu xambaarana isdiidi mayso waa weji saa darteed annagu labadaba waan ku xambaarnay طahaaraةuliimaan waaba shardinay oo gaal ma taaban karaa nidhi طahaaratulxadana waan shardinay oo asqar iyo akbar oo labadii macnoba maadaama daliil mid ku takhsiisinaya uusan jirin aqalu maa fi اlamri min baabi xamli muطlaqi calaa macnayeyhi haddaan tanaad iyo tanaafi ka dhaxaynin bay yihahdeen wajhun haani wej labaad baa adiidka aayaddaa nooga muuqday yihahdeen curfiga sharcigeenu haddii ahaaro la ilaaqo kitaabka iyo sunnada aqlabku waa ahaaratu lxadatd wey qur-aanka akriyay yidhaahdeen iyo xaadiidta lafdu ahaara in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriina waxaa laga hadlaya ahaarada weeye islaam iyo iimaan iyo kufriga mahayna waxaa laga hadlayo saas darteed aqlabka macnuhu waa kan sallamnaa ixtimaalakum xamlu mulaqi calaa macnayihi waay hadaa weji istidlaalihim wey masaladu maa masale istidlaalaade masale nusuus sariixoo kala duwanla maaha waxaa kaloo deliishay xadiidka laa yamasu lqur'aana ilaa aahirun kaasaabaa kusii cad bay ihahdeen qolada kale waxay waa mursal walmursalu min aqsaami daciifi buu ka mid yahay waxay yidhaahdeen haah laakiin daahirka qur-aankaa xoogeynaya mursalka xaalaad baa la aqbalaa oo xoogeynaya hadduu jiro ayaddaa xoogeynaysa macnaheeday yidhahdeen calaa kulli xaal maqsadka intaa loo dagaalamayo waa min baabi takriim wa tacdiimi lqur'aani weeye waxaan shaki ku jirin inay aada u wanaagsan tahay in qur-aanka loo tahaaro qaato taa shakiyadu ma laha maxaa u daliiloo ad daliil cad baaba iyada loo hayaa nabigeena sal alla alay slam maalin baa isagoon weyse qabin baa nin baa assalaamu calaykum ku yidhi falam yarudda calayhi salaam kama jawaabine wuu gebagabaystay markaasuu calayka asalaam wuxuu yidhi wuxuuna u cudur daarto wuxuu yidhi wax kale kaagama radin waayin ilaa annanii lam akun mana weyse qabin fakarihtu an adkura allaha calaa gayri ahaara ahaara la-aan ilaha inaan xuso baan karhay qur-aankuna min aclaa dikri illaahi wey marka istixbaabka muakadka ah isaga la shaka fiihi waa ixtimaalaad aada uguma cadda wujuubka cadamulwujuubna aada uguma cadda mar hadday labada tahay muakadkiina la hayo axwadku wuxuu keenayaa in loo weysaysto ayb inta suwarka xambaarkii iyo taabashadii waxan oo dhan isagii baad qaaday xarig baad ku qabatay boorsaad ku qaaday kartoon baad ku qaaday intoo dhan waa isku mid markay mid noqoto akhafu dararayn inuu dab qabsado inuu nijaaso ku dhaco meel baad socotaa banaanka ah waysadii baa kaa jabtay banaanka meelaad dhigta ma laha banaanka haddaad dhigta bood iyo wasaq baa ku duuli roobbaaba da-ayo intaad soo weysaysanaysa roobkaaba qoyn magaalooyinka waaweyn baad dhex socotaayo musqul baad u baahatay public toiletskaad gashay banaanka haddaad dhigto kuwa banaanka nadiifinaya ama qashinka kusii dari qashinka ama lasii raacin meesha wa niman qalin shubataha joogoo masaajida kitaabta ka xadi jiray in lagaaba xadaad ka yaabi ama gaalada banaanka joogta anay ah kusii ciyaaraan baad istiri intaad soo dangudanayso xaalahaasoo kaleeto waxaa weeye wixii laga cararayay wax ka weyn baa yimid irtikaab waa khafi dararayn weeye iska qaado lakiin culamada qaar waxay ku dareen meel qarsoon oo jeeb iyo meelaan la arkaynin geliyo meesha nijaasada iyo banaanka kor ha ugu dhex wadwadeen musquliya markaad gasho saasay yidhahdeen ilmaha sabigaah kadib wuxuu yidhi waxaa la soo reebay hadday lacagtii iyo faraatiyadii iyo dharkii qur-aan lagu qoro in la qaado dharkeeda iyo la qaataay dhib ma laha maxaa looga jeedaa waxay yidhaahdeen markaasi sababtu waxaa weeye horta qur-aan keliya maaha waxaad qaaday hadafkana qur-aan ma ahee markii hore qalad loogu qoray markii hore baa khata loogu qoray masaladaas waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad fudaydsataan laakiin fii mawaasin fiqhi masale fudud ma aha masalada fiqhiga laga hadlo sharciga waxaa weeye aslan lacagta qur-aan lagu qoro khalad bay ahayd lacagtiina waa la tabaaduli oo imtihaan iyo waxbaa lagu kala gadan lacag qur-aan ku qoran yahay baa nacnac iyo xanjo siisan qur-aankii in nacnac lagu gato meesha waa axkaam badan baa ka dhalan dharkii la xiranayey waad huwatay mana weyse qabtid caawa intaad seexatay waysada kaa shabta qur-aanna waa ku qoranye mas'alo waxaa jirta ah idinka hoos bixi fuqahadu ay ictibaariyaan wax walba dawaabid iyo xuduud sharci uu leeyahay haddii tacaddi lagu sameeyo axkaamtii cinda alcaada ka dhalanaysay kama dhalato lianna saaxibuhu qofkii sameeyey baa janaa wa tacadda masalo kalood ku fahantaan baa idin siin waxaa la yidhi waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu solama dhihin gurigaagaad joogtay halkaa deriskaa qur-aankii kor lagugu geeyey xaajaad daruuri aada leedahay dan baad leedahay ilmaad jooga carruur baad la hadlaysaa ilmaad diraysaa dan baad leedahay daaqadda lagaaga soo geliyey qur-aankii maxaad samey jaaza laka inaad hadasho liana atacadii min saaxibihi wakadalika suuqa iyo xawaaniida suuqaasaa socotaa dan iyo xaajaad baad leedahay cajalad baa halkaa mikrofoonka inti la suray baa qur-aan lagugu afuufay intaasoo xaajood iyo baahi baad leedahay qur-aankan haddaba in dadka lagu dheereeyo tacadi iyo jinaayo wey haddii tacadi iyo jinaayo lagugu sameeyo lam yajib calayka alinsaatu inaad dhegaysata waajib kugumaaha lianna daruuraadka dadka laa taquumu illaa bi hada waayo qofkii aqriyayay baa xuduuddiisa ka baxay falam yuujib atharahu masaa'il badan oo suwarkaas oo kaleeta leh bay fuqahadeennu usuul iyo fataawa ugu saleeyaan marka nin walba jus munaasabkeeda markay kugu soo marto baa mas'aladii jawaab ahaan laguu siin laakiin fii mawaatin muxadada kutubtan qawaacidka iyo dawaabita baa qawaacidda iyo dawaabita ku siinaysa marka masaladaas min hada albaabi weeye kutubta fiqiga iyo xadiidka iyo tafsiirka iyo qur-aanka ku jiraan iyo qur-aanka musxafka amticada ku dhex jirana keligii ma ahan keligii hadduusan ahaynna daliil baa loo hayaa bukhaari iyo muslim xadiidkii abi sufyaan waxay ka wariyeen qisadii hiriqle nabigu rasaa-ishuu diray waxaa ku jirtay aslim taslam yutika llahu ajraka maratayn iyo wacdigii waxaa ka mid ahaa ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin aayad quraana ku dhex jirtay waana la qaaday oo gaal baa loo dhiibay qur-aan iyo wax kalea isku dhex jiray marka haddaba qur wax kale hadduu meesha kula qoran yahay insan xukunkii qur khaaska ahaa qaadan maayo nabigu qur an yusaafala bihi ilaa ardi alcaduwi waa mamnuucay tanna isagaaba u dirayba fadalla qur wax kale hadduu kula qoran yahay iyo qur-aan keliya hadduu yahay inay kala duwan tahay hada alaslu halkaas ayadana laga soo qaaday xilli aan filaya nineteen eighty eightki inay ahayd mise eighty ninekii bay ahayd midkood baawadaad xiim ayaa noo yimid annagoo mambaaso joogna dad darsi loo akriyi jiray muxaadaraad kashki buu noo soo xifdiyey markaasuu saa uga sii dayno isagu inuu alifayaad moodaa weliga nin ka faham badan ma arag hal xarafa xataa xarake xarako khaldi maayo sida faataxadu xifdisan yihi maalmii hore yaab baa naloo keenayo markii dambe raadin baan bilownay maxalushaahidku wuxuuna yihi kutubu sita waan xifdisanahay weligiina meel lagu akriyaya ma arag laakiin qur-aanka qiraa'aadku aada ugu fiicnaayo maalinkii dambe gaarisa loj baan masaajid soddon qaada ku lahayn masaajid kale maanaan lahayn waddankan suuqan gaarisa dhexdiisa masaajid yaroo soddon qaada meelahaas baan ku tukan jiray masaajidkiibuu salaad maqribna tukiyey suura faatix qiraatu sabca lagu akriyey qiraau aayadan ku akri dib buu u kala jiray ifaas buu gashan qiraao kaleu ku akri dib buu u noqo qiraao kaleu ku akri ninkaasaa maalinkii dambe haween buu muxaadaro ujeedinaya ani nin kala raacnay dee ninku wuxuusan aqooni waxaa la yihi man dakala fii hayri fanni ataa bilcajaa'ib su-aalaa la weydiiyey dumarkana dumar la baray bay ahaayeen masaladii hariiba ma daliilu inay dhahaan maxaa u daliila sheekh waxaa la yidhi sheekhu gabadh caado qabto qur-aan ma akriyi kartaa markaasu wuxuu yihi qur-aan baa tiriya xadiidna ma akriyi karta markaasa islaam waxay tihi oo oh, sheekh qur-aanka waad maqalle oo xadiidkana maxaa yaa sheegay markaasu wuxuu yihi ibnulqayim u ibnulqayim baa ku sheegay buu yihi kitaabkiisa irwaa lqaliil <laughs> sheekh albani oo hadda dhintay waa qoray ibnulqayimna wuxuu dhintay lix boqoloo sano toddoba boqoloo sano ka hor ata annagii waa isfiirinay deen intaan isfiirino aan iska kacan oon fadhiga aan isaga baxnay a dhegaysanayne hadhow waxaan ku hi ninkaanu ku dhacday waxaan maxaa kugu watay muxuu yidhi dib wax weyn wax lii weydiiyaan mayaan dhihi karaa ku yii wa dif weyn oo fagaaro joogo wax la weydiiyaan ma garanaya dhihi karaa marka masaladu qur-aanka iyo tafsiirka iyo tafsiirka keliga iyo xadiidka iyo waa la qaadi karaa tahaara iyo shardi maanlaa mid yar alaa mid weyn wayumakanu asabiyu lmuxdathu min xamlihi wa masihi waxay dhahn lidaruura weeye isagana mukalaf maaha mukalafka afcaashiisana wujuub iyo taxriim laguma magacaabo walidaalika ilmaha sabiga hadduu wax caayo xaaraan buu sameeye la dhihi maayo waxaan ma fiicna lakin fii xaqihi laa xaraama walaa wujuba walidaalika yaxrumudii isaga ku dabaqmi maysa min jiha min jiha taaniyana xaaje iyo daruuro inuu bartaa jirtaa dhinaca xaajada iyo daruurada ay culimmadeenna qaar ilaaliyeen markay laheen gabadha caadada qabtaay hadday ardaya taho qur-aanka ay halmaamayso way qaadan kartaa daruuraa la eegayaa ilaahayen masaladan oo kale ay ku walow kataba muxdiun ow junubun qur'aanan buu qoray walam yamasa walam yaxmilu jaaza wuxuu hi lanna kitaabadu qur wuxuu uu noqon markuu xarafka qoraalka u dambeeyo dhameeyo intaanan qorinee kala qaaran yahay qur ma aha markuu dhameeye qorayna dhaafba kusoo noqon maayo xataa qori ku taaban maayo walihaada lam yaxrum markuu qoray kadib taaban karo musxafka hadaad u cabsatana waa soo marray laakiin intaasoo dhan laakiin yatayamam xadiidka nabigu salaadii uu radinayay u tayamumay baa laga qaadanayaa wayaxrumu tawasuduhu qur-aan in la barkadaa waa xaaraamsi ula kasa iyo wagayrihi min kutubi lcilmi kutubta cilmiga diinta iyo qur-aankuba tacdiim iyo ixtiraam bay mudan yihiin haddii ha lagu seexda sida barkintii la yidhaahdana ixtiraam daraa ka muuqata waxaa halkaa lamid noqonaya wax kasta oo curfiga iyo caadadu ay ka dhigaan sharaf daro iyo qadarin la-aan ah xaraam weeya ma banaano wixii masaajilka qur-aanka ku saabsani fiqigeeda faahfaahinta waxaad u doorataan alimaamu nawowi fii kitaabihi atibyaan fii aadaabi xamalati qur'aan risaalo qiimo badan oo fiican weeye halkaasuu ku goyey kadib wuxuu soo galay mualifku baabu qadaai xaaja xaaje gudashadii way halkana aadaabulkhalaagi iyo musqusha degitaankeedii iyo axkaamta sharciga ee la xiriirtaa halkana la isku barayaa xadiidkii salmaan alfarisina waa kii lagu yiri muslim warinayey laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alqiraa'a nebigiinu wax kasta intuu idin baray buu xataa saad u xaaje gudataan idin baray ereyga anaa xaaje gudataan idin iliye meesha cay iyo aflagaadaa looga jeeday ee ereyga khira ee la isticmaalay waa magacii xumaa saxarada wey waayo nin aflagaada rabu ahaa salmaan laakiin warkiisii wax kama soo qaadine wuxuu yihi ajal wuuna baray oo nabi wax xataa saan fadhiisan lahay buuna baray oo waxaan dhinacan ujeedsanayna buui maxaa dhib oo jira soo sax maaha in la isbaro yundabu waxaa sunna ah limuriidi اkhalaa'i qofkii ka musqusha gelayay an yantacira inuu kaba xirta ilaa licudurin cudurdaar ma ahane wayastura ra'sahu madaxiisana uu daboolo qariyo meeshaad gelaysa meel fiican ma aha meel tafkiir iyo raaxiya nasashana ma aha markaad musqusha usii socoto iyo kusii noqnoqoshadeedu meesha meel ceebeed baad u socotaaye inaad kabana xirata madaxana isyar qariso ood yar xishootaa fiican buu yihi waagii hore musqusha lagu noqnoqda ceeb bay ahayd hadda innaga laakiin waaba lagu faanaa sooma wallahi adan ufiicno maalmahan baasha kama obaxa u kule masaladaa waxaa asal u ah adila daciifa xabiib ibni saalix nin la yidhaahdo oo atbaacu taabiciin ah baa wuxuu ka warinayaa nabigu alay slam muxuu ahaan jiray idaa dakala alkhalaa labisa xidaahu waqaطaa ra'sahu madaxana waa daboolan jiray kabaana waa xidhan jiray laakiin mursal ma ahane waa min baabi lmucdal oo saxaabi iyo taabici baa maqan waa daciif dhinacaas dhinac kalena waa u daciifoo waxaa wariyey nin aakhirkiisii isku darmadayoo abubakr ibn abi maryam la yidhaahdo wej kalaa lagu wariyey isagoo marfuucoo nabiga loo tiirinayo bayhaqi abu nucaym iya ay wariyeen min xadiidi hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha inay tiri nabigu wuxuu ahaa idaa dakala alkhalaa'a gaطaa ra'sah nabigu wuxuu madaxuu dadan jiray wa idaa ataa ahlahu gaطaa ra'sah reerkiisa hadduu u tegayoo xaajo kaleeyahayna madaxuu dadan jiray isagana waa daciifo duruqdiisu maxamed ibni yunis ilkudaymi iyo rag lamiduu ku wareegayaa axaadiidtaasi ma asixin laakiin iyagu waxay yidhaahdeen aad daciif uma hayso geygeyntoodo alcamalu bilxadiidi daciifi fii fadaa'il alacmaali madhabkoodii ahaa bay salka u saareen wa yuraxi wuu iska fogaynayaa maa fiihi dikru llaahi wa rasuulihi wixii dikrigi iyo magaca alle iyo rasuulkiisu ku qoran yihiin markuu musqusha gelaya wuu iska reebayaa iyo wa kullu ismin mucadamin magac kasta oo la weyneeyo oo sida ambiyada malaa'igta magacyadooda ah ayadana waxaa loo deliishaday xadiidkii anas oo uu leeyahay nabigu alay salaam musqusha markuu galo faraatiga waa iska saari jiray waxaana ku qorayd muxamedun rasuulullaahi baa ku qorayd xadiidka aimo imaamu tirmidiya iyo kamid yahay baa taxsiiniyey oo waa xasan bay yidhaahdeen culimmada qaarna way ka doodeenoo waxay yidhahdeen xadiidkani waham weeye itakhada khaatama min dahabin baa loo keeno markaasuu tuuray weeye xadiidka wainamaa wahmigan wuxuu ka dhacay axaduruwaati hiqaat oo qataado ka wariyey oo la yidhaahda hamaam ibni yaxya raximahu llahu tacaala halkaasay culimmada xadiidka badankood ninkaasay wahmiga eedda dusha ka saareen rag dambeo raggeena mutaakhiriinta ka mid a ah alcalaama axmed maxamed shaakir fii sharxi sunanitirmidiyi markuu xadiidkan marayna dood kulub oo difaaca ah buu dhigayo wuxuu yidhi waa laba kala xadiid laba xadiidoo isu eg oo kala xukun duwan sanad in lagu wariyana dhib ma laha waaladiina wahamuu ama khaطa'uu hamaaman lam ya'tuu bidaliilin wax xujiya daliilna ma hayaan culimo badan oo tirmidi kamid yahayna wahmi kama dhicina waa runtii wuu ansaxan yahay bay dhahdeen hadaa huwa sawaab uu leeyahy ninkii dood muran haya maahane wax lagu tawhiimiye hiqaadkan lama hayo halkaasuu dood dheer fii sharxi tirmidi gelaya isagana shaaficiyada marka iyaga waxay yidhahdeen naxnu maca almusaxixiina annagu waxaan qabnaa inuu asaxay hamaam liyaxayana uusan wahmi ka dhicin ninkii isaga agtiisa uu daciif ka yahay isagay u taal waana masaa'ilka caadi culimadu isku khilaafaan oo kale maadaama nabigu faraatigii muxamedun rasuulullaahi ku qorayd uu banaanka dhigay wixii dikriga ilaahaya wey iyo rasuulkiisa ambiyada kalena qiyaasan cala arasuuli wey iyo malaguba min baabi tacdiimi waana waa qiyaasanaynaa fain dakala hadduu galo isagoo dhex taagan is arko faraatigiina ku jira gacanta ama waxyaabihii kalena saacaday ku qorayd iyo gacan ugu jiraan dama kaf bilkhaatabi buu la galay dama kafahu gacantiisuu u dumayaa calayhiyo gacantuu saa ugu qabanayaa sidii wax qarsoon buu ka dhigayaa tacdiiman wa takriiban bay yidhaahdeen oo waxaan haddii la dabooli iyo haddaan la daboolin hadduu meeshii yaalla ma kala duwan tahay nacam haa waxbaa kala duwanaada masaladan waxay ka keeneen masaa'ilu taswiir sawirkii soo in badan lama fatwooda hadda joornaaladii khabar baan uga baahannahay culum ka faa'iidaysanaynaa sawirada waa ku jiraan meel hoos oo qarsoon geliyasoo lama yidhaahdo masaa'ilkaasoo aahaar iyo wax cuskanaya sideed bay wax la qariyey iyo wax banaan la dhigay u kala tafriiqiyeen wuxuu yidhi wayuhayiu wuxuu diyaarsanayaa axjaar alistinjaay dhagxantii iyo geedihii uu iskaga nadiifin lahaa xaajada uu gudanayo wuxuu isaga daahirin lahaa buu nadiifi diyaarsanayaa axjaartu waa naskaa ku soo arooray laakiin qasab ma ahane waxa laalay waxaad isaga tiri lahayd ee isaga nadiifin lahayd intaadan hawsa hawshan aadan dhex dabaalanin waa inaad sii diyaarsataa haddii kale hadhow maxaad samayn adoo waxba diyaarsanin haddaad xaajo gudato ma hadhow adoo xeydxeydan baad kici mise nijaasadii baa ku gaarhgaari oo kugu daadaadan looma baahna marka maxaa asal waa nabigeena sal allau alayh aali wasalam sida abu daawuud ay warinayaan wuxuu ahaa hadduu xaajo gudanayo wuxuu yihi midkiin hadduu xaajo gudanayo falyadhab macahu bialaaati axjaarin saddexiisa dhagax hore usii qaato mararka qaarkoodna idaawatahu biyihii waysadiisuu sii qaadan jiray ku siiysan lahaa si usoo nadiifiso isu soo daahirisa way taasna taasaa asal uho in la isdaahiriyo qaabka laysu daahirinayaay waan u tegi doonaa wayaquulu cinda dukuuli wuxuu yidhaahdaa bismi illaah allaahumma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaid ducadan laba xadiid bay ku asaxday xadiidka allahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaidina waa xadiidkii anas ibni malik ee saxiix saxaaxa ku yiilay wey xadiidka qaybta hore ee bismi waa riwaayo sunanka ah bal nabigu uu ku dara oo wuxuu yidhi satru maa bayna acyuni اljinni wa cawraati bani aadama idaa dakala alkhalaa an yaquula bismi illaahi indhaha jinka iyo qofka bini aadamka musqusha galay waxaa kala xijaaba bismi illaahi inaad tidhaahdo marna wuxuu ihi fa ina shayطaana yalcabu bimaqaacidi bani aadam xushuushta iyo musquruhu waa meelaha saldhigu waa ah shayaadiinta markaad fadhiisato haddaadan bisin iyo isticaado ku kala cayrinin dabadaa lagaaga ciyaari wey shaqaaba lagaa dhigan ba adu ismaogid riwaayad iyo filim baa lagaa samaysan waxaasoo dhan ma rabtaa bismi illaah allahuma innii acuudu bika waxaan kaa magangeli min alkhubusi shayaadiinta laboodkooda xun iyo walkhabaaisi dhadigooda xunba waan kaa magangalayna wa cinda alkhuruuji markuu soo baxayana gufraanaka ilaah wii dambi dhihi alxamdu allah mahadle aladii allihii adhaba canii i dhaafiyey aladaa dhibkii wasakdii soo dhaafiyey wacaafani anigan i caafiye xadiidkana ducadana waa laba xadiid amaa jumladan gufraanaka ah way asaxday qaybta dambe alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafani ma asixin oo xadiidkeedu daciif wey asalkuna waxaa daciifiyey nin faqiihayo ah reer maka xifdigiisuna daciif ahaayo ismaaciil ibni muslim ilmaki la yidhaahdo ama zinji la yidhaahdo baa ku jira azinji wuu madoobaa ma aha waa albaqaabta calaa hayri daahiri ahaayo nin dheeroo aada u cado cadiinkiisi guduud ku jiru ahaa ismaaciil ibn muslim ilmaki markay taarikhdiisa tarjamadiisa ka hadlayaan haddana zinji buu ku magacbaxay mar buu meelahaas aaday baa la yidhi oo sibuu ugu magacbaxay naanaystu maalin unbay si ugu dhegtay zinjiguna waa madowga marka saas darteed alxamdu lilaahi aladii adaba cani aladaa wacaafaani ma asixin laakiin istixbaab markay geliyeen masaladii baa weli ku daba socotaa adhadiidu adaciif fii fadaail ilacmaal baa ku daba socota weli halmaamin wa wuu hormarinayaa daakilan xaaluu gabarku gelayo yasaarahu ligta bidixduu horraysiin wa khaarijan marka uu soo baxayana yamiinahu midigtuu soo hormarin musqushu waa meel waa matare allahuma sayiban naafican allah ka dhigo markaad musqusha gelaysa meel shayaadiin iyo awsaaqa iyo qurun baad gelaysaa markaad ka soo baxaysana meel sharaf oo banaan nadiif aad u soo baxaysaa wasakhda bidixdaa u horeysa sharaftana midigtaa horumarin mudan waa nusuus badan oo la ururiyey guud ahaan qaacido laga qaatay waxaa kaloo asaxday oo taasoo kale noqonaysa masaajidka marka la gelayo midigta in la hormariyo marka laga baxayana biixda la hormariyo mawtinkeedaan ugu tegaynaa maadaama sharaftii midigta loo hormariyey bixitaankiina meel karaamaysan baa laga baxayaayoo banaanka ka fadli badan ee bidix la hormariyey musqushuna cagsa daalika wey qiyaas alcagsi gee isagana walaa yakhtasu gaar noqon maayo ma gaar kuma aha wuxuu ka hadlayaa musqulaha markay xaaje la gudanayaa la yidhi oo markaan musqul gelayo unbaa mise haddaan bannaan duur a ah joogoon meel gaara ah xaaje la fadhiisanaya waa isku mid walaa yakhtasu gaarkuma aha dikru dukuuli dikriga ducada la akriyayo marka la gelayo lilkhalaa'i musqul iyo walkhuruuji kasoo bixi meel xaaje gudashada dikrigan loo akrinaya gaar kumaha gelitaan iyo bixitaan iyo wataqdiimi taqdiimi lyusra walyubnaa midig in la hormariyo ama bidix la hormariyo gelitaanka iyo bixitaankii wa tanxiyatu dikri llaahi tacaala wa rasuulihi dikriga alle iyo rasuulkiisaha la iska dhigo bilbunyaani meeshii musqul ahaan u dhisan gaar kuma aha bal yushracu waxaa la jeeyaa bisaxraa'i aydan meel bannaan cidlaha markay tahay goortaad meeshaad rabtay istaagayso baad kala hormarin kanna iska fogeyn dikrigana akri buu leh walaa yarfacu thawbahu maradiisa kor u qaadi maayo xataa yadnuwa min alardi ilaa dhulka ka dhowaado wa yurkiihi wuuna sii dayn marada qabla intisaabihi intuusan istaagin gaar ahaan banaanka dadkaad ka dhex baxday oo bannaan baa tagtay haddii adoo taagan inaad marada faydataay qof meelaha ka dhow baa ku arki kara satriga cawraduna waa matluub nabiguna alayh salat slaam waxaa ka sugan fii sunani abi daawuud iyo kayrkii baan filayaa inuu hadduu banaanka aado marada ma faydi jirin ilaa dhulka u dhowaado taa waxay keenaysaa satri baad u ujeeday markaad istaagtana de kor markaa usoo kacda inaad sii yardaysa iyadana keenaysaa satriga in lagu dadaalo oo cawrada la asturaa la doonayaa wayactamidu wuu cuskan filjuluusi markuu saxarada u fadhiyo calaa yasaarihi lugta bidixdu xaggeeduu isu badhin walaa yutiilu ku dheeraan maayo musqusha walaa yatakalamu hadlina maayo saddex xukum wey bidixdaa la cuskanayaa hadii daciif baa ku jaalla waxayna ku xoogeeyeen waxay yidhaahdeen ibigaa ku tusaya xadiidka daciifka ah wuxuu tilmaamayaa suraaqata bni jucshum nabigaana baray buu leeyihi midkaya musqul hadduu galo an yactamida alyusraa wayansiba alyumna bidixda inuu cuskado midigtana saa u yartaago xadiidkan waa munkaro laba nin oon la magacaabin iyo laba nin nin aan la garanaynin iyo nin daciifa ku jira nin la yihahda zamcata bni saalix waa daciif shaykhiisa moxamed ibnu cabdiraxmaanna waa majhuul laba nin oo can rajulin can rajulin oon la magacaabin oo mubhamana waa ku jiraan xadiid munkar oo daciifa waay waxay ku xoogeeyeen waxay yidhaahdeen masaanada dheefshiidaha iyo baybkan wax soo qaadaayay dhinaca bidixdii u badan yahay haddaad bidixda isu badiso wixii si tartiibu usoo fuudaana usoo bixi haddii laakiin dhinaca kale aad isu badiso yar dalca dalcad iyo jiir bay ku noqon saasaa fiican bay yidhahdeen masalada haydi raggii dhakhaatiirtaan u daynaynaa maxaa ka jira maxaa jirin walaa yutiilu dheerayn maayo meesha musqusha ha ku dheeraanin saddex sababoodba ko waxay yidhaahdeen meeshii haddaad ku dheeraato waswaas way dhashaa oo dheeraanshihii xaajadii hadday kuu dhammaato kusii jiritaankeeda badani waxunbaa kugu haya amaa wax jiraa waswaaskaa kugu sii badan kow laba waxay yidhaahdeen markii laxaajo la gudanayo waa la kada loobsadaa kadaloobkuna qayb badanoo gudaha iyo uurjirtaadiiyo dabadiibaa soo bixi haddii aadan durbo markay dhammaysato celinoo cabbaaru saa iska ahaato qaar ba waxay yidhaahdeen bawaasiir iyo cuduraa laga qaadaa mid saddexaadna bay ku dareenoo meeshan waa musqulihii mawa shayaatiini wey daruuro iyo xaajo baahi baa loo yimid xaajadii hadday kuu dhammaatay inaad mawa shayaaiin sii dhex fadhida lama baahna innaga hadda waxaa la sameeyaa qaar waxaa jira muslimaha guryahooda buug baa u yaalla wakti kaleba uma hela intuu xaajo gudanayuu akriyaa rag waxaan arkay buu qoray wuxuu ka sheekeeyey inta buuga musqusha dhexdeeda uu ku dhameeyey buu ka sheekeynayey waxaan ku uri war niga wakti wahaye badana ninkani intaasoo buugidda musqul uu ku dhamaynayay walaa yatakalamu ma hadlo hadalku xaaraan wey nabigana ka sugan tahay sala allahu alayh aalihi wasalam oo xadiidka abi saciid alkhudri ba wuxuu ahaa laa yakri laba qof ma baxaan yadribaani lghaa'ita xaajo gudanaya kaashifayni cawraatihimaa cawradooda fayday yataxadaaani sheekaysanaya oo daldalmaya fa ina allaha yamqutu daalika arrinkaas ilaahay waa u caroodaa xadiidkaasi wuu asaxay sheekh naasirna kutub badan oo ku tadciifiye aakhirkii uu ka noqday oo aakhirkii asaaniid cusub buu iktishaafay akhirka silsilada saxiixda awaakhirteedana wuu ku sheegay saxiixun ligayrihina wuxuu ku yidhi fii saxiixi tarkiibi watarhiib sheekh absaadka la xogeynaynaa asaanidiisa wuxuu ku sheegay juska raabic ee tambiih lhaajid fii ma waqaca fii kutubi labaajid juska raabic ee aliicada buu ku sheegay isagana uruqdiisa kaleo waxaa saanidiisa dicaaf la wareegaba abu yacla alkhaliili fi lirshaadi baaba bisanadin saxiixin rijaaluhu hiqaatun la helay halkaasuu xadiidkaasina kuwaa saxay inaan la hadli karin innaga laba musqulo ku jirto oo sheekaysanaya waa badan yihiin ama banaanka duurka intii loo baxay xajaa la gudanaya waan isag fadhiya haye sheekadaana la horogayaa beeshaas waxay u darayd xajkaadaadi meelaha qaarkood caadaadka iyo acraafta shucuubta way kala duwan tahay qaar baa musqulaha in lagu hadlo dhib lalahayn isquli baad safku gelaysaan niman masaania baa naga galay marka wuu ku yar daahay mid baa banaan ku ya maxamed ka yiri kii hoosha fadhiya wuxuu yihi salli cala nabi isqushiba dul fadhiyaa salli cala nabi buu leeyahay marka markii looda markii la hadla la gargaraacaba salli cala nabi buu leeyahay marka waxyaabahaasoo kale lama ogola iyadana fain inqaaca albowl kaadidii hadday ka go'do masaxa biyasaarihi bidixduu ku tirtirayaa min duburihi laga soo bilaabo ilaa ra'si dakarihi xubinka taranka madaxiisa wayanturu waa yar gilgilayaa bilutfin si tartiiba alaaan saddex jeer wixii ku yar harharay kaadi ahaa say usoo daadatana wax saddex jeer saa yargilgil una tur haddii laga badbadiyo waxbaa dabci karee wuxuuna yidhi bidixda iskaga tir wahada alaslu nabiguna midigta in lagu istinjooda waa diiday sala allahu calayhi wasalam in la iska waxay tahay yamturu alaaanna waxay ku leeyihiin istibraagiibay geli istinzaah min albawligii sharcigu dhiirigeliyey walaa yabuulu ma isqaajo qaa'iman isaga oo taagan bilaa cudur cudurdaar la-aan waa karaahiyay dhaheen bilaa cudur inaad ku kaadido taag taagnida ku kaadido inagii waagii hore ninkii taagniku kaaja gaal buu ahaan jiray soomaha soomaalidu gaalun baa taagniku kaaji jiray haddii kaadidu ay kugu duulduulaysa waa baab laakiin nahyiga maxay u daliishadeen xadiidkii tirmidi warinaya cumar bn khaaab bay u daliishadeen oo nabigu ala sala slam isagoo taagan oo kaajaya intuu arkay wuxuu yihi bu i yaa cumaru laa tabul qaa'iman adoo taagan ha kaajin lakiin xadiidku waa daciifo sanadkiisu ma asixin cudurdaar haddii laleeyahay in la kaaji karo ama kaadi taagni lagu kaaji haddayna kugu durdurayna xaraam aynan ahaynna xadiidkii bukhaari iyo muslim ee xudayfata bni lyamaan nabigu ataa subaatata qowmin qol qashan qubkooda yimid fa qaa'iman isagoo taagan buu kaajay shaaficiyadu waxay yihahdeen meeshu waa qashin qub qashin qub lama fadhiisan karo marka amaa fadhiga in lagu kaajo nabigu ku kaaji jiray aad bay u tiro badan tahay wuxuu yihi walaa yastanjiib bilmaayi biyo kuma istijaysto fii mawdicihi isla meeshuu fadhiyey in khaafa hadduu ka baqo tarashushan biyihii inay ku dulduulaan meeshaad ku xaaja gudatay biyo haddaad ku dulisaysata haddii aad ka baqayso god bay saxaradii kaadii ku dhaceen waxba kama baqaysid laakiin meel banaan dhigtay markaa istiyaysanaysa dhinac oga yarduug wailaa kaadidii iyo saxradii biyaad aad ku dhacdo waxaad dhici karta inay kugu soo duulduusho waxaa dhici karta soo ma in khaafa hadduu ka baqo tarashushan inay kusoo duulduusho hadduu ka baqo meeshii dusheed yuusan ku isishaysanin lama ogola waa in ku gaaraysa walaa yantaqilu meeshuu ku xaajo gutay kama wareego fi lmaraaxiidi musqulaha musqulaha godka markaad ku ridayna dhinac uga wareego kuisihaysa lagu dhihi maayo waayo halkaasay najaasadii gashaye nadaafada iyo wasakda najaasadan dambana kaga dabagee meel kale maxaad usoo dijaaseen oo dhan ku fasaadin iyadana xagga uga durkeen way ta kalena ka yar durka waa min baabi alistibraa iyo najaasada in la iska ilaalinayo kow iyo meeshii najaasada oo tan oo lagu gudan karo inaan meelo kale la wasakhaynin wayabcudu wuu fogaanayaa fi saxraa'i banaan markuu joogo wuu fogaan wayastatiru wuuna isqarin nabigay ka suganta ala slaam nabigan raacay buu yihi mugiirata bnu shucba safar isagoo xaaja gudasho faabcada fi lmadhabi tegitaankii waa ku fogaaday isasturkana nabig ala slam waxay leeyihin saxaabadu waxuu isku asturo ama geeda meel isu yimid ama meel taaga xagga shisha inuu ka maro buu nabigu ugu jeclaan jiray sala allahu alayh alih wasalam dadka inaad marka waa baahan yahay kortaga dhowna ceeb weeye haddii banaan loo xaajo gudanayo inaad guriga duleedkiisuna halkan la fadhiisata gadaashiisaay ceeb weeye waad mataqaanaa baan u malayn qisadii mursal sadexle uu gabadha ku ceebeeyey markuu yihi saddex ninkeedaa ku qaba saddexna arigeedaa ku qaba saddexna gurigeedaa ku qaba bu ninka sheegi maayo ariga wuxuu yidhi tuuryo iyo tantoomo iyo tabislaaan buu ku qabaa wi miday tuurto iyo miday ku dhufata feer iyo kii maqanna ma tabaysa buui ma boga saddexda aligadaa ku qaba saddexda gurigaa ku qabo mid baan ka sheegiyo wuxuu ihi kortag dhow halkan doonaysa doonisu bee la fadhiisa buui marka la joogeed ah, wuxu uu soo uri adigana cawradaadii meesha dadka joogaan waa lagu arki ustur cawrata ka wey cawradaada astur xataa keliya haddaan ahayna fallaahu xaqan yustaxaa minhu dadka dhexdiisa ka waran ha iska ilaali lagu arko faka fogow walaa yabuulu ma kaajo fii juxrin god uusan qodan kuma kaajo god aadan qodanin inaad isaga kaadiiso lama ogola sababta waa ad xadiid daciifa ah jiro wuxuu ahaa nabigaa ka reebay nin baa maalinkiina ma ku kaajay mabeesiya mas baa kaga soo boodayoo dilay qataadiya laga warinayaayo ma asixin wa mawdicin salbin meel adagna inaad ku kaadido lama ogolo meel dhagaxan marka hadaad kaadi kusii dayso fish bay kugu soo dhibay ku nijaasayn nabiga alay slam waxaa sugan irtaada libawlihi kaadidiisa meel qaban karta oo xadsan karta buu u diyaarin jiray wamahad biriixin meelay dabayli ka soo dhacaysana uma kaajo dabayl dhacaysa intaad kala hor jeedsato inaad u kaada lama ogola waayo dibbay kugu soo duulduuli haddaad iska ilaalinna dad baa qabriga loogu cadaabay kaana laa yastanzihu min albawli baad geli wa mawridin meel laga arooro meeshii biyaha iyo ariiqii loo marayey biyihii la cabayey iyo ariiqii loo marayeyna isagana lama ogola kow wa mutaxadain linnaasi dadku geelay balay ku sheekaystaan oo lagu haasaawana lama ogola kaadi raxasaxan iska badaaye iyo wa ariiqin jidki intana nabiga reebayo ittaqu lacaanayni labada lacnada soo jeeday iska ilaaliya ui sal اlahu alيه alي wasalam waa kuwamaa la yidhi aladii yatakhallaa fii ariiqi الnaasi aw dilihim ninka ku xaaja gudanayo jidkii dadku marayey iyo hoosaskay harsanayeen hooska la harsanee la intifaacsado wey labada hooska hooska la harsanayo manfaco caam oo dadku xaqu leeyihiin baa ku jirta jidkana manfaco caamay leeyihiin waqiisa calayhi wax kastoo lamida wa taxta shajaratin geed hoosteed musmiratin midho dhalisay geed midho leh oy dadku midhaheeda cunaan ay u baahan yihiin ha hoos xaarinad hana kaga hooskaaji waad ka nijaasayn haddiiba hooskay harsanayeen la diiday waxay cunayeen inaad ka nijaasaysa min baabi alqiyaasi baa loo raacinayaa dheh wa cinda qabrin qabrina in lagu ag xaaja lama ogola isagana maxaa loo diiday qubuurta waxay yidhahdeen waxaa loo diiday meyidkaa ku dhibtoon nabigu xadiidkii bashiir ibn alkhasaasiya nin kaba la dhex socdo qubuur buu arkay markaasuu yihi war siib kabaha yaa saaxiiba sabtiyatin alqina calayka qubuurtii in lagu istaagaa la diiday in la ihaaneeyaa la diiday in lagu xaaro guryaha muslimiinta ay degan yihiin oo sakankoodii iyo qashnina la soo doonaatee najaasna lama ogola wa fi lmaai raakidi biyo fadhiyana in lagu xaaja guta lama ogola nabigaa wuxuu diiday kaadidii xaarkuna kaba sii daran badin inaad biyihii fadhiyahe dadku marayeen intaad dhex timaada ku dharxaa dhexaaja gudataay kaadidii biyaha ku qarsoomaysay baaba la diiday midkii dhagxanta ahaa ee dhexda korkor kor haabayey kaasina lama ogolo min baabi awlaa weye biyahana manfacadiina waa looga qiyaasan kaadidii iyo saxaradiina waa la lasaga qiyaastay iyo wa qaliilin biyo yar oo jaarin socda biyo yar oo meel durduraya oo socda iyagana lama ogola laakiin biyaha webiyada oo kaleeta iyo dhib ma lahayo dhowr hir oo saa u dabagedinay baaba iyadiiba kala fiijino waxba u dhibi mayso laakiin yaroo biyo oo meel qulqulaya oo dadku ka cabayaan u baahan yihiin baalkii oo geedi geedioo dul socda markuu yimaado arrin wanaagsan maaha saa darteed waxaa weeya manaaficii baad haysaa hanaysaa maxaa sameey aduu kala guilaya wal dhawr axabaa dhiman walaa mustaqbila ashamsi waalqamari qoraxdiiyo dayaxa adoo u jeedana ma gudan kartid iyo wa bayt lmaqdisi wa mustadbirahu adoo gabadh ugu duway xaajada inaad gudatana lama ogola adoo qoraxda ka hor jeeda ama dhabarka u duway iyo adoo dayaxa u jeeda ama dhabarka u duway waa markay soo baxayaan ama ay dhacayaan wey waxay yidhaahdeen wareedhan maxaad kuwan ku diideen baa la yidhi maduul culumo qastay baad nagabaad naga dhigaysaan oo waxaa la yidhi midiga qiblada waqooyi ha u jeedsanio qibladii baa jirta dhabarkana ha u duulin qiblada dhabar looma duwee qorax soo baxa u jeedsanin dhabarkana ha u duwin looma duwe korukaadii dul culimo qastaannahay soo maaha mas'aladani haba yaraatee wax asal iyo daliil le ma aha qorax iyo dayax looma jeesan kara sal iyo raad ma laha waana masalada imaamu nawowi raxima llahu tacaala iyo kayrkiiba ay qirteen inayna wax xuji iyo daliila lahayn oo imaamu nawowi le sida dhabtaa ah, markaan mas'aladaa lafa guraayay laa asla lahaa wax sal iyo ra'day cuskatay ma leh wa bayt lmaqdisi daliil buu leeyahy nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka reebay qiblada in la qaabilo ama dhabarka loo duwo isagoo madiine jooga nabigu madiine markuu joogay qibladuna koonfur bay ka jirtaa baytulmaqdisna waqooyi buu ka jiraa innaga qiblada xaggan aynaga jirtaa nabigu laakiin labadaba waa u dhaxeeyey saa darteed haddii qiblada ayaan loo jeedsanin la yidhi dhabarkan ayaan loo duwin madiine la yidhi baytlmaqdes yaan loo jeedsanin wey dhabarkan ayaan loo duwin wey waayo qiblada haddaa u jeedsato lama ogola baytlmaqdes baa dabada udooniyadna lama ogola masaladaa nabigu reebay waa fil saxraai wey banaan marka la joogo wey laakiin fil bunyaani dhisma hadday tahay dhib ma laha waxaase fiican inaadan uba jeedsanin khuruuja min alkhilaafi adoo khilaafka isaga baxaya taasina adiladaasay leedahay amaa fi lbunyaani inayna sa ahayn waa xadiidka ibnu cumar ee uu leeyahay guriga xabsaan fuulayo nabigoo laba dhagax ku fadhiya meel musquloo dhisnayd oo qibladana dhabarka u duway baytulmaqdisna u jeedaan arkay buu yidhi qolaa waxay dhahen nabiga khasaa'istiisa wey qolaa waxay dhahdeen maya qiblada jeedsiga xaaraamahe dhabar uduwun dhismo marka lagu jira dhib mala ilaa aakhirihi sal allah waslam ala mxamedi wala alih wasaxbihi waslem